waxaan joognaa baabu saydi wadabaayix waa labadii baabay qismigii iyo rubuci cibaadaadka ugu dambeeyey markii afar kutubta fiqiga loo qaybiyo laakiin in ka badan nus kitaabka waa iska cibaadaad weeye mualifku wuxuu hi baabu saydi wadabaayix baabkani wuxuu ku saabsan yahay baabu saydi wadabaayix saydka ugaadhaa la yihahdaa dabaaixduna sida loo gowracayaa la yihahdaa saydka waxaa looga jeedaa asal ahaan xayawaanaadka aan dadku dhaqan oo xoolahan iyo digaagiyo aan ahayn ee duurka jira ee qofku inta uu raadsado hilibkooda dartii loo raadsanayo wixii abwaabu sayd looga hadli lahaa kitaab acimau abwaab acima buu kaga soo hadlay walidaalika cinwaanka oo badanaa fuqahadu saydka iyo dabaaixda israaciyaan unbuu isu raaciyey maahane waxaa laga hadlaya cashirku waa adabaaix gawricii weeye xalay waxaynu soo niri cashirkii hore xayawaanaadka ama saydka ama acimada xayawaanaadka markaa laga hadlayo qaacidadu waxaa weeye asalku waa mubaax ilaa wixii wej sharciga ah lagu xaaraantinimeeye maahane sidaa darteed haddii xayawaanaadka mid kamida la ysku qabsado wej sharci oo cad ku cad inuu xaraam yahayna aan lahaynin mubaax wey asalkaa la qaalib yeelayaa waa faa'iida asal aslu kadaa marka la leeyahay waxayna wax badan ku anfacdaa markii ama masalada sal meel loo saarayo ama masaladu munaadaro iyo xiwaar cilmiga ay gasho xiwaarka iyo munaaqashadu natiijo ma dhasho ilaa horta waxa asalkaa la isla meel dhigo haddii la yidhaahdo laysku raaca xayawaanaadka adcimada iyo sayda ah asalku waa inay mubaax yihiin wixii sharcigu xaaraamtinimeeye maahane qofka asalka ku taagan daliil uma baahna kan waa mubaaxa qofka yidhahdo asalkii weeye maxaa u daliilay in la yidhahda khalad wey laakiin qofkii yidhahdaa asalkii waa laga saaray mubaaxnimadiina wuu ka baxay sharci baa xaaraantinimeeyey waxaa laleeyahay kan sharciga iyo daliilkii marka innaga munaadaraadkeena iyo munaaqashaadkeena aslan waxaa kalad ka bilowdaa qofna asalkiibuu ku taagan yahay qofna asalkiibuu ka baxayaa kii asalka ka baxay baa qof asal ku taagan wuxuu leeyahay daliilkeen marade aniga ma aha qofka daliilka laga rabo asalka xayawaanaadka waa mubaax baynu isku raacnay kana xayawaanaadkiibuu kamid yahay adaa yidhi sharcigu waa ka soo reebo waa xaaraantinimeeye sharcigii soo reebaan rabnaa cagsigeeda haddaynu isku raacnay cibaadaadka asalkoodu tawqiif iyo daliil bay u baahan tahay qofkii cibaado la keenay yihaahda daliilkeen waa saxan yahay waayo cibaadadan daliil bay asalkii u baahnay qofkii laakiin yidhaahda cibaadadan daliil ma aha oo mashruuc ma aha inayna mashruuc ahayn daliilkeen waa khalad qofkii yidhaahda asalkii mashruuc ma aha cibaado lama ogolo aan daliil lahayn lama ogoladi baa taagnaan ilaa dilid adeesho walidaalika markay culimmadu yidhaahdaan alaslu fi lashyaai alibaaxa wax walba inuu mubaax yahay baa asal ah saddex baa laga soo reebaa saddex baa alaslu fiiha alxurmatu uu yahay ka koobaadi waa cibaadaadka alaslu fi lcibaadaati alxurma ila bidaliilin tan labaadna waa furuujta alaslu fi abdaaci taxriimu wey inaad tiraahdo alaslu fi ashyaai ibaaxa weeyo isla haddaad soo gaarteed meel kaga hor timaadaba daliil kaa xaaraamtinimeeye haddaan lahaynin fooda ka maleeg waa qalad waxaa laleeyahay asalku xiriirka rag iyo dumar dhex maraya waa xaaraan goormuu xalaal noqdaa markii waj sharci oo daliila loo helo xalaal noqonaya saas darteed qofkan dumarkaa xiriir inuu idin dhex mara gogoleedii haddaan ku ihahdo waa xaraam ma daliil ima dhihi kartid laakiin haddaan ku ihahdo tan waa xalaal xaq baad u leedahay ma daliilu inaad dhahdo waayo asalkii baan ka baxay qaybta saddexaad ee laga soo reebay ibaaxada waa addabaayix xoolaha la gawracay asalku inuu xaaraan tahay wey ilaa la helo daliil sharciya ah, inay waafaqsan tahay hadda waxaan rabaa labada inaad kala fahamto xayawaankan waa la qalan karaa asalkuna xayawaankii la arko in la qasho wey waa mas'aladii hore saydkii afcimada wey mas'aladan dabaaixdu waxaa weeye asalka neefkan waxaa la rabay in loo qalo si sharciga waafaqsan ilaa si sharciga waafaqsan loo qalana hilibkan xalaal maaha waxaa lagaa rabaa inaad caddayso in sharciga si waafaqsan loo qalay maxay tahay faa'iidada asalkan haddii si kuwo sax loo qalay iyo kuwo aan sax loo qalin oo bakti ay isku dhex darmadaan dhammaan xaaraan bay noqon oo meeshan kawaan iyo warshad baa lagu jiray xabad baa lagu soo dhuftay mid walba waa soo socday midna nafti isagoo ku jirtaa la bireeyey midna naftoo ka baxduu soo maray hilibkiina lama kala garanayo haddii waxaan qaybta xaaraamtiya xalaal isku darmadaan asalkaa loo noqdaa hadduu waxaani asalka ibaaxo ahaana waa mubaax hadduu asalka xurmo ahaana waa xaraam walidaalika fuqahadeenu waxay yidhahdeen magaalada isliye degan tahay ee dadkeeda la yaqaan hadday gabar walaasha oodan garanaynin kaaga dhex dhunto way joogtaa waad hubtaa mase garanaysid ma guursan kartid naag magaalada joogta sababtoo ah mid walba iyadii bay noqon kartaa xalaashii iyo xaaraamtii baa isku dhex darmaday واأصل في الأباع والفruuج تحriim laakiin halkan biyo xalaal ahaa iyo biyo xaaraanoo lasoo dhacay baa isku darmado weelasha iyo caagaga yaalla ina xalaal bay ahaayeen ina wayda nijaasoolay mid baa nijaasooa ku dhex darmaday biyo maxaa asal u ah ibaaxa waa xalaal cinda ااجtibaahi waad ijtihaadaysaa kii aad u malaysa inuu biyihii yahay nijaasta waad ka fogaan ama xaaraanta ahaa kii aadan u malayni oo dani aaliba aadan haynin shaki baa jiray ama xaraantii noqdaa loo dayn maayo faa'iidada asalku haddaba inaad meel saarto waa cinda alshtibaahi markay wax isku darmadaane waxaan la cadaynayo ma xalaal baa mise waa xaraam daliil waxaa u baahan qofka asalka ka baxay kow markii la kala garan waayana asalkii taxriimka baa la raacinaya neef baa la qalay waan shakinay qofkani si sharci waafaqsan ma u qalay mise uma qalin baa isku qabanay asalku xaaraan weya neefibka lama cuni karo ciddii inoo soo qashay cid gawraceeda sharcan la ogol yahay ma tahay mise ma aha haddaan isku qabanno hilibka xaaraan wey saas darteed marna waxaa laga hadlayaa neefkan ma la qalan karaa marna waxaa laga hadlayaa qalitaankiisu ma saxan yahay ma saxmay marka alu fi dabaixi gawracani masaxan yahay asalku neefka wuu noolaa ilaa la ogaado sharciga si waafaqsan in loo qalay hilibku xaaraam suuradu inay waadax tahay see lagu ogaan karaa marka masalada tatimadeeda ogaanshuhu laba ariiqa labada waa lagu ogaan karaa imaa taxqiiq yaqiin in la hubo wa imaa danni inay tahay in laba hubo markii la gawracayo ama adu aada gawracday ama cid la aaminsan yahay ama aada arkayso oo lagu kalsoon yaho taqaano gawracii ay gawracday waa xaalad xaaladna asalka sida qaalibka haddii muslim jooga meesha dadkuna muslim yihiin wixii muslim gawraco asalku waa inuu sharcigii waafaqay weeye ilaa la ogaado si khilaafsan inuu gawracay muslimiinta saasaa asal u ah wailaa adigu neef kastoo hilibkiisa aad cunayso kor istaag lama dhihi karo walidaalika nabiga calayh salaatu wasalaam xadiidka caaisha wuxuu tilmaamay qola u timid waxaa rasuulka ilaahayow dadkan hadda soo islaamay ee cusub xoolay qashaan hilib bay noo keenaan war uma hayno inay bisin u qabteen iyo in kale wuxuu ihi samu llaha antum makulu idinkoo bisinka qabsada cuna halkaa waxaa la diidanaa de wixii muslimiintu soo qaleen oo dhan inaad ka shakido haddii baabkaan la furana waa fasaad aan wax xayiraya lahayn hadday asalka iyo haalibka wadanku tahay muslimiintii xilligaa joogtay xoolaha waa la qalan jiray oo waa la berayn jiray o waa la gawrici jiray hadday asalku dadku muslim yihiin ama ahlu kitaab saxan yihiin xooluhuna asal si sharciga waafaqsan dhaqanku in loo gowraca uu yahay asalkaasan la wada raacin asalku meesha la jooga in xabad madaxa looga dhufto hadday tahayna dee inuu bakti yahay asalkeedaa la raacin aalibka xaalada ummadana waa la raaciyaa in la hubo oo ariiqada iyo ciddii gowracday la garanayana waa lagu hubsan karaa kadib mualifku wuxuu yihi dabaaixdu ka hadlayo laa yaxilu ma banaana alxayawaanu xayawaan hilibkii ma banaana ilaa bizakaati gawrac maahane ila samaka malayga iyo wljaraada ayaxiya waxa yaryara duulduula fayaxilu waxaa banaan maytatuhumaa baktigoodu waa banaan yahay isaga oon la biraynin bay banaantah xadiidka ibnu cumar baa wuxuu ahaa uxilla lanaa maytataani wa damaani laba bakti iyo laba dhiigooba naloo xalaaleeyey faama maytataani fasamaku wljaraadu xayawaanka jaraad waxaa soo raacaya oo dhan xayawaankaay fuqahadu yidhaahdaan maa laa nafasa lahu saaila waxaan dhiig daata lahayn waxa yaryarkee duulduula wixii xalaalka ah ee haddii maanta durka la gooyo ama la bireeyo aan dhiig ka daadanaynin dhimasho kuma nijaasoobo waxaana u daliila xadiid kalaa la hayaa oo nabigu yihi idaa waqaca dubaabu fii inaai axadikum hadduu daqsigu waar idinkaga dhaco wax ku jiraan abcan biyo iyo caano iyo cabitaan iyo idinku jiraan falyakmisu ha tiimiyo faina fii axadi janaaxayhi daan wa fi laakari shifaan labada baal midna cudur buu ku wataayoo jermis iyo bacteria ka buuxda midka kalena dawadeedii iyo antibioticgeedii baa ka buuxa riwaayadka qaarkood wuxuu ku yihi wainahu yataqii bijanaaxihi aladii fiihi daaw wuxuu hormariyaa kan jermiska leh jermiska si aad u disho xooa caanaha iyo cabitaanka ha daadine innaga waan kibirno kibir baa naga bataye intaad taa u wada geliso jermiskii uu geliyey antibiyootikiisi iyo dawadiisiina gashaye iska tuur markaas wax la diidiidaba hadda dhakhaatiirtii way aqbaleen arrintii waa tireen waa ogaa nebi ilaa inay runtahay qaar baa u islaamayba saa darteed haddaba mas'aladaasi lama kala qaadin waxa la tiimbinayo ma wax qabowba mise wax qulul soomaalida waxay dhaheen daksi wadkii galaybaa maxay dhaheen fuud kulul dabaashay ihahdeen dadaq buu dhihi saasaan u gelin fuud ya dabaashaba ciirta ku bartay baa ciirta banaankaa la walwali jiray baan umalaynaya marka caanihii hadday qaboobaayeen shaahi buu ku dhici karaa quud kulul buu ku dhici karaa biyo kulul buu kaaga dhici karaa caan la karkariyey buu kaaga dhici karaa nabigu wuxuu yihi tiinbi iskala tuur xataa hadduu dhinto haddii uu baktiyo nijaas yahay wuu nijaasayn lahaa inuusan nijaas ahayn baa laga gartayo haddaba jaraadkii haddii la sheegay daksigiina la sheegay qaacidada jamcisay dhiig daata ma leh weeye waxaan dhiig daata lahayn baktigiisu nijaas ma aha marka jaraadka iyo ayasamadu samakna waa xayawaanka biyaha keliya ku noolaada baa curfiga sharciga la yidhaahdaa magacuu dooni ha wato ilaahw ma ma faras badeed maa dhahdi ay badeed eh haddaad rabto libax badeed haddaad rabto waxa nasnaaska la yidhahda dhe eh haddaad rabto nasnaas waa gabreymaanyo carabiga nasnaas baa lagu yidhahdaa waa un sheeko la sheekeeya nasnaas iyo gabreymaanyo laga sheekeeyaa wax arkay ma jiraan weli waxaa kama maqan xataa taariikhda intay qorayaan sheeke un laga sheekeeya carabtu ka sheekeeyaano nasnaas baa la arkayo waxaynu inagu caruurta lagu cabsiin jire madax kutida la dhihi jire oo kaleeto wax saas oo kaleeto carruurta lagu cabsiiye wey calaa kulli xaal xayawaanka biyaha keliya ku noolaadaa samag la yihahdaa iyo jaraadkaasi gawrac uma baana hay-adihii reer galbeedka ahaa ee hilbaha qalanoo keeni jire baa qaar baabalaybay soo koobeeyeen saasada kusoo rideen markaasay korka kaga soo kiinbareeyeen dibixa ala ariiqati shariica alislaamiya si islaamka waafaqsan baa loo gowracadeeda marada sabag iyo kaluu islaamka gowraca uma baahane baashan ganacsi wey ayib xayawaanka intiisa kale ilaa la gowraco xalaal ma noqdo hilibkiisu haddii wa hilibkiisa waa la gowracan karaa laakiin hilibku wuxuu xalaal noqon markii si sharciga waafaqsan loo gawraco sidaa sharciga waafaqsan ee loo gowracayana gadaal bayna iman doontaa ilahay suurat lmaa-ida waxyaabaha xaaraanta markuu sheekeeyey xurimat calaykum lmaytatu wاdamu walaxmu lkhinziiri wma uhila ligayr اllahi bihi wاlmunkhaniqa wاlmawquuda wاlmutaradiyatu wاnaixa wama akala sabcu ila ma dakaytum waxaad gowracdaan ayaxrumu waxaa xaraama maa dabaxahu wixii uu gowraco majuusiyun dabcaabu wa murtadun nin gaaloobay oo islaamnimada ka baxay uu ridoobay iyo wa caabidu wasanin nin sanam iyo caabuda qof kasta oo aan muslimna ahayn kitaabina aan ahayn saddexdaa un buu noqon karaa qolyo majuus baa la yidhaahdaa oo dabcaabud weeye ilaa hadda waa la caabudaa kenyana waa ka buuxaan farisi nimanka bershiyaanka ee wadankan iran iyo iraan bakistan iyo afghanistan iyo dadkaasaa u badnaan jiray dabcaabudka dawladihii hore ciidahoodiina nayruuski iyo ciido badan baa ka haray ay ku damaashaadi jireen ilaahu khayri washari baa asal u ah aulmatu wnuur nimanka la yidhaahda murtadiintuna waa dad islaam ahaa oo islaamnimadii ka baxay wey ninka caabidu watan la yidhaahdana waa inta ka soo hartay ama dhagax ha caabudo ama geed ha caabudo ama xidig iyo dayax ha caabudo waxaa soo xaal afreeyay culimmada qaar ku daraan dahriyiinta daariyiin waxaa la yidhahdaan ay qaarkood yidhaahdeen kuwa aan waxbaba rumaysnayn kuwa waxaan la yaabay tacbiir ka wanaagsan oo ka kooban oo ka xeel oo lagu tilmaamo iyagu ay yidhaahdaan aan ahayn garan maayo markaad tidhahdaa maxaad rumaysan tahay wuxuu ku dhihi waxba de isaguna waxba weey dhalool dhaho garan maayo waa waxba qoladaasi inta diin lena hadda gaaladan iyo kenyadin iyo diintoodaa lagu dhaariyaa kan diin lahaynna qor iyo xeradiibaa lagu dhaariyaa qodh iyo xeraduna hadda kenya waxaa looga yaqaanaa iyo meelahan xeradku aidhow wax la yihahdo aidhow markaa islaamta islaam ku dhaaro kinasaas kinaas ku dhaaro diin laawa haddaad tahayna aidhow ku dhaaro aidhow waa qodha iyo xeradaydi soomaalida qodha iyo xeradaa qodha iyo xeradaa ku dhaaro way marka wacaabidu watani wuxuu uga jeedaa wax kastoon qof gaaloobay oo islaam ahaa iyo dabcaabudna aan ahayn ahlu kitaabna aan ahayn muslimna aan ahayn gaalada inteeda kalaa waxaa la isku yidhahdaa caabidu wasan iyo ahlu asnaam iyo awsaan iyo barira iyo wanasraaniyu carab carab nasaaradeeda gaar ahaan wuxuu ujeedaa waxay ay dhihi jireen fuqahadii hore nasaara bani taklib fuqahada shaaficiyada waxay yidhaahdaan laba cibaaro sababood labadaba ay u yeelaan qolo waxay yidhaahdeen kuwaasi nasraanada waxay galeen bacda taxriifi diinta markii la taxriifiyey ciise kadib bay galeen diin muxarafa gelitaankeeduna maba asaxo binaan waxay ku salaysan tahay tafsiirka xadiidka man badala diinahu faqtuluuh ninka diintiisii bedela hala dilo waxaa looga jeedaa ninka islaamnimada ka taga diin kale laga aqbali maayo inuu galo mise diimaha laftoodu dhexdoodu isuma guurguuri karaano kristanku yuhuud ma geli karo yuhuudkana kristan ma geli karo kristanku majuusi ma noqon karo majuusanku kristan yuhuudi ma noqon karo tan dambay fuqahada shaaficiyada in badanoo kamida qabaan waxay leeyiin ninkii yuhuud ka baxee kristankana ama tiisii buu ku hari ama xukmu riddaa lagu qaadi tan dambe laga aqbali maayo tiina wuu ka soo baxay imaa inuu islaamo w imaa meellaan inuu soo dhaca wey man badela diinahu diintii u haysay qofkii badela yihahdeen islaamnimo keliya ma aha tafsiirkaasaa wuxuu keenayaa in la yihaah yihaahdeen diin muxarafay galeen nasaaraha bani taqribna halkudhig bay usoo qaataan qaarkoodna waxay yihahdeen maya waa intii carabtuba sideedaba kiristan waxay gashay nasaara intii nabi maxamed la saaray kadib diin mansuuka in la gala lama ogola walidaalika hadda ciddii tiraada diimahaasaan geli laga aqbali maayo yihahdeen qotadkii hore ku jiray isku soo dhalay ee kacab kacab kasoo gaaray maahane dad kale laga yeeli maayo masalada tafsiilkeeda insha allahu taala axkaamu ahli dimma baan ku arki doonaa ku tegi doonaa nasaara bani taqrib iyo carabta nasaaradaa welida hadda way joogaan ciraaq qayb baa degan syria way degan yihiin lubnaan alkaniisa almaruniya kaniisa almaroniyaaba joogta tan masar iyago qibطiyiin wey carab maaha kuwa masar jooga qibطiyiin baqaaya qawmi fircawn wey qibطiyiinta waa nimankii fircawn ka dhashay ee masar waagii muusiya loo soo diray ilaa nebi yuusuf loo soo diray faraacinadii qabaailkii ahaa baa aqbaad la dhihi jiray kuwaasay aqbaada masar ka hareen laakiin waa laga yaaba dad caraboo galay oo magaca qibطiyiinta iska qaatay in la helo waa dhici kartaa wayajuuzu waxaa banaan addabxu gawrac maxaa wax lagu gawracayaa wy masalada hore wuxuu ka hadlay yaa wax gawrici kara waxaa wax gawrici kara qof muslima ah ama ahlu kitaaba ahlu kitaabku waxaa weeye ama yahuud ah ama kristan ah wuxuu dooniyaba ha qalloocnaado diintiisa wuxuu doonaya ha kaga tunto wada nabiguu jooga alay sala slaam ba in allaha saalisu salaatati la taagnaayeen oy ribada cuni jireen oo zinadii axkaam bedeleen qofka waxoogay waa la yar cancanaan oo dameer baa la saarsaariyo wejiga waxoogay daamur loo marin ay ku bedeleen wamaca daalika ahlu kitaab bay axkaamtiisa xamaarsanaayeen saa darteed ahlukitaab kristan iyo yahuuda iyo muslim saddexdaasaa gawracooda laogolyahay saddexdaasina shuruuda soo socotay waafaqi doonaan bishari shuruuda soo socota taa waa ruuxii gawrici lahaa laba aalada lagu gawracaya maxay tahay maxaa wax lagu gawrici karaa wayajuuzu dabxu in la gawraca waa banaan tahay bikulli maa shay kastoo lahu leh xaddun af yaqtacu goynaya wax af jeexayo goynayo xididada iyo xubnaha loo baahan yahay jara yare oo dhan baa lagu gawrici karaa ila asinna waalcadma waadufra ilig laf iyo cidi maahan oo min alaadamiyi wa gayrihi bini aadam iyo kayrkii mid walba laga keenay haddaad ciddida nibaaxa soo qaadato digaag iyo waxbaa ku gawrici tiraahdo lagaa yeeli maayo nabiga calayh salaatu wasalaam mutasilan ha ahaado ciddi iyo laf weli ku taalla meesheedii oo lagu gawracayo aw munfasilan mid soo go-doo la soo gooya ha noqoto nabigana calayh salaatu wasalaam baa wuxuu yihi maa anhara dama wax kastoo dhiigga daadiya wadukira smullaahi calayhi bisinka ilaahayna loo qabto fakuluuhu cuna laysa sinna wadufra irig iyo ciddi waxaan ahayn wasaunabbi'ukum can daalika sababta labadaa loo reebayna waan idiin sheegi ama sinu facadmu irigu waa laba wa ama dufru famuda alxabashati xabashi waa wax ku gowracata buuri khilaafu dadka gaalada khilaafkooduna waa maqsuud ilaa hadda mindiyaha xabashidu sidii ciddidii bay usoo gudan yihin ciddi la gooyey sideed weeye mindiyahooda inta in badan oo kamid a ah. halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu keenay xadiidkii nabigu cadmiga lafta maxaa loo diiday tan mushaabahadii loo diiday tan maxaa loo diiday kan waxaa loo diiday xadiid kalaa sii faahfaahiyey oo nabigu ala sl laylat aljini markuu la kulmay zaad bay weydiisteen iyaga iyo xoolahoodaba zaad iyaga wuxuu uga dhigay laf kasta oo gacantooda gasha hilibkii la cunay ee lafihii laga cunee la daadiyey markay gacantooda gasho iyadoo hilib ka buuxay isu bedelaysaa waryaal in lagu istijaysto oo la nijaasayey waa kii la diiday xoola haddii lagu gowracana dhiiggii iyo nijaasadii baa marmadii baleeyahay damulmasfuux cala alqowli inuu yahay cala alqowli laakarna waa in la wasakeeyey in laga wasakeeya lama ogolo marka fainahaa acaamu ikhwaanikum min aljini bu nabi sal slam walaalihiin jinkay cunto u tahay kaga ciyaarina marka waxaan intaa ahayn oo dhan dhagax ha noqdo mindiha bir ha noqdo dhala iyo quurada ha noqdo bir wax kala ha noqdo wax kastoo gooyo oo jeexo dhiig keena waa la ogol yahay waxaa baxay meeshaas wax culus inaad neefkii foosta intaad dul saarto de waa bakti waxaas wax dhiig ka keena maaha ama dhagaxa ah dusha ka saarto ama digaagiiba intaad dhigto aad ku fadhiisato ilaa neeftu ku noqoto waxaa weeye iqal iyo culays wixii ku jira lama ogola axaadiis baana inoo iman doonta sidaa tilmaamaysa culays wixii ku jiro haddaad hangool intaad qaadato aada sagaaradii iyo neefkii socday halgaado ood ku dhufatoos dhaco oo uu qoorgo oo naftuba ka baxay lama ogola waalmawquudatu tii burka lagu dilay wey wlmutaradiyatu tii meel dheer ka soo dhacday wاnaiixatu tidii intay ishardiday madaxa ku dirirtay madaxu dilaacay ee dhimatay waxyaabahaas lama ogola wamaa qudira kadibna xayawaanka see loo gowracayaa wey xayawaankii baynu laba u qaybinaynaa marka xayawaan maqduuru dabxi ah xayawaan la gawrici karo iyo midaan la gawrici karin oo farabaxsaday kaan la gawrici karin ugaadhna waa noqon karaa de ugaadha intay kuu fadhiisata kusugi maysa intaa gawracayso laakiin balaar iyo xabad baad ku ridi kartaa iyadoo dhaawacana way kaa carari inaad nolol ku gaadhana waa dhici kartaa inaadan ku gaadhinna waa dhici kartaa xoolihii guriga joogayna inuu neefku waraaboobo way dhici kartaa oo wax agtiisa mara iyo wax qabtada la waayo ama uu duurgaleeyo waxaa labaadoo dhici karta inuu meel ceel iyo godo madax madaxa ku dhaco haddii la soo saaray ama inta la daba socday la wa wabaktiiba maxaa la samay hilibkiina waa loo baahan yahay isku soo celceliyo ama ceel madax madaxa ugu dhaco ama ha baxsado ha banjoogoobo ha waraagoobo ama markii horeba ugaad ha noqdee waxa aan la awoodin in la gawracana baab buu leeyahay waxaa la awooday in la gawracana baab buu leeyahay kan la awoodo soo hormari marka wamaa qudira wixii la awoodo calaa dabxi la gawraco wixii gacan lagu haye la gawrici karo ushturia waxaa shari ah qaطcu xulquumihi wa mar'iyihi labada hunguri in la gooyaa waajiba labada hunguri alxulquum wاlmar'iyu midna waa kan cuntadu marto midna waa kan neeftu marto labadaas in la gooyo baa waajiba labadaa in la gooyey inay waajib tahay waa biitifaaqi culamaai asalku labadaa in la gooyo inay waajib tahay culimada ibnulmundiri rag lamida ah, itifaaq iyo ijmaac bay soo guurinayaan in ka wax ka badan in la gooyo ma loo baahan yahay waxaa jira waxay nusuustu u taqaano alawdaaj awdaajtu waa afar labada hunguri iyo labada xabulmariid ee labada xidid ee hareerahan mara afartaasaa awdaaj aarbaca laysku ysku yidhaahdaa nabigu calayh salaatu wasalaam axaadiidku wuxuu ku yihi wax allaalay wixii awdaajta gooya baa lagu gawici karaa tii bay culimmadu isku qabteen awdaajtan naftu intee in la eg bay ku xihan tahay wixii in la gowracaa la rabaa waxay naftu uga baxaysa sida ugu fiican waa labada guri iyo labada xidid ee la yidhaahdo in la wada gooyana waa sida ugu kaamilsan wey neefkana durba u dhimanayo laakiin labada hunguri haddii la gooyo neefkan ma noolaan karo walidaalika labadaa waa la isku raacay shaaficiyadii xanaabiladu labadaasaa ku filan bay qabaan xanafiyaduna waxay yidhaahdeen afar weeye saddex waa in la guriyaa saddexay noqotaba labadan waa qasab labadan xidiidna mid waa in lagu daraa qaarkoodna waxay dhahdeen saddex kamid ah ose neefkii noolaan karin calaa kulli xaal fuqahada shaaficiyadu waxay leeyihin inta lagu ijmaacay unbaa qasab ah inta aan lagu ijmaacin daliil khaasa looma hayo wayundabu waxaa sunno ah an yuwajaha in loo jeediyo ila qiblati dhinaca qiblada loo jeediyo daliil khaasa ma laha laakiin waxbaan u daydayi karaa calaa madhabi fuqahaai dhowr arimood baynu isku uruurinaynaayo aan leenahay mas'aladaasi waxoogay fiirin iyo tixgelin way mudan tahay haddayna sunanimo gaarin xataa marka koobaad waxaan ognahay gawrucu waa cibaado qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabi اcaalamiin waa cibaado ashrafu jihaatina waa qiblada salaadii hadda waxay la xidhiirtaa qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi intaa la isku xidhay salaadii qiblada loola jeedsadaa iyo ducadeeda waa maamaatii marka la dhimanayana janaa-is baan kusoo marno waxay dhaheen qiblada in loo jeediye qofka sakaraadkaa ah waa sunno tanna min almamaati bay kamid tahay wa nusukiida udhaxaysana israaci bay dhaheen istixbaabu istiqbaali qiblati waa cibaado qiblo in loola jeedsada kawdhe intaa salaadii iyo ku lamaan tahay inay qiblada loo jeediyana laba dheh midda saddexaad qofka bini aadamkaaba markuu dhimanayo waxaan soo marnay cinda alfuqahaai waxaa sunna ah qiblada in loo jeediyo aaaar mursalo ahna qaarkood mursal saxiixu sanad oo bayhaqi wariya cabdiraxmaan ibn kacb ibn malikna halkaasaan kusoo marnay mursal kaleo sanadkiisa dacfi ku jiro nucayb ibni xamaadna ku jiro mursalna oo xaakim iyo keyrkii wariyeen oo qaar culimmadu tasiixiyeenna waynu sooba marnay tawjiih muxtadari ila qiblati markaan soo marayn kana waa dhimanaye kana waa la gawracayaayo waa dhimashee yustanasu bi haada kaasaan yar dugsanaynaa inahaas intay isku dardarsadeen ba waxay yidhaahdeen wayundabu an yuwajaha ila qiblati lakin daliil aada u cad maaha waxaa kaloo sunaa wa an yuxidda waa inuu afaysto ashafrata mindida wayusrica uu dedejiyo fii imraarihaa marinteeda iyo gawraceeda mindida in la afaysta nabigaa amray oo wuxuu yihi in allaha kataba alixsaana calaa kulli shay faidaa qataltum faaxsinu lqitla waidaa dabaxtum faaxsinu dibxa walyuxidda axadukum shafratah walyulix dabiixatah walyuxidda axadukum midkiin ha soofeeyo ha afeeyo shafratahu mindidiisa mindida waad inaad mid saawil ah oon waxba karayne ku kirkirtood ku cadaabtaneedka lama rabo inaad afaysaa la rabaa isagoo si fiican loo afeeyey hal mar keliya durba uga raaxayso walyurix dabiixatahu baa kamida marka la seexinayo inaan la jajabinin inaan lagu kirkirin inaan waktiga lagu dheeraynin oo durbe laga dedejiyaa la rabaa xadiikaas wayusami llaaha tacaala waxaa sunna ah bisinka inuu qabto in bisinka loo qabto asal ahaan ilaahay baa amray fakuluu mima dukira smu llaahi calayhi in kuntum biaayaatihi muminiin waxaana la iska reebay taa waa amar waxaana la iska reebay in la cuno waxaan bisin loo qaban oo ilaahay wuxuu yihi walaa taakuluu mima lam yudkar ismu llaahi calayhi wainahu lafisq aayaadkaa haddaan eegna daahirkoodu waa iijaab axaadiis badanna macnahaasay tilmaysaysaa marna markuu nabigu lehay ma anhara dama wadukira smullaahi calayhi fakuluu laba shardi buu ku xihay in la cuno in wax dhiig daadiya fuqahadii waajib bay ka dhigeen wadukira smullaahidii ku xigtayna sunay ka dhigeen laakiin inay sunno tahay waa qowlu jamhuuri fuqahaai maxay u daliishadeen waxaa ugu badan saddex arrimood midda koowaad waxay yidhaahdeen saddex arrimood markay isku dardareenna waxay dhaheen waxay tilmaamaysaa amarkuna wujuub maahe waa nadbi nahyiguna taxriim maahe waa irshaad ama tanziih weeye bisinka in la qabta inay fiican tahayna muran ma laha ayib maxay tahay arrintaas mid hadda ay soo sheegno nabigaa yihi samu llaha antum wakulu bisin in loo soo qabtay war uma hayno hadday shardi tahay shardi aan la hubin lama gudbi kareen maadaama la yidhi ninkoo bisinka qabtoo iska cuna bisinku inuu istixbaab yahay oon shardi ahayn baanu ka garanay bay yidhaahdeen waana qariina saarifa lilawaamiri waa ko mid labaad xadiid bay keeneen ay leeyihiin nabiga yidhi sala allahu alay wasalam yakfi lmuslima smuhu qofka muslimkaa intii la weydiiyey bisinka loo qabanayo xoolaha uu yihi muslimka magaciisa muslimnimadaa ku filan muslimnimadaa ku filan taas xadiidku waa daciif laakiin fuqahadu waa ixtijaajeen mid saddexaadna waa ixtijaajeenoo waxay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yihi watacaamu ladiina uutuu lkitaaba xilu lahu ahlu kitaabku waxay soo gowracaan xalaal buu idin yahay ahlu kitaabkana asalka jamhuurta fuqahadu furuucu shariica camalkooda mukhaaabiinkuma aha saa darteed tasmiyada mukhaaabiinkuma aha bay yihahdeen nabigoo amray ahlu kitaabku bisinka ha qabtaanna lama arag dadka shareecadan uga hogaansanna ma aha asalku waa inaan bisin qaban bay yihahdeen aayaduhuna walaa takuluu mima lam yudkar ismullahi waxaa looga jeedaa waxay la macno tahay md maa uhila ligayr illaahi acunina ilaahay bisinkiisaa loo qabtay ilaahay dartii baa loo gowracay baa looga jeedaa bay yidhahdeen oo waxaa laga saarayaa wamaa uhila ligayr illaahi bihi halkaana waa la adeen intaa intay isku ururiyeen baa waxay yidhaahdeen waa sunna bisinka in la qabto laa shaka sida aslamka ah ee shubha aad kaga dheeraan karto waa bisinkiina u qabato wayusalii cala nabiyi sala allahu alayhi waali wasalam nabigana waa ku salinayaaba ihaha in nabiga lagu saliyaaye wax gaara looma haye warafacnaa laka dikraka daliilu abay dhaheen fuqahada qaarkood warafacnaa laka dikraka maxaa lagu fasiray culamada qaar baa ku fasiray mar kastoo magacayga la sheega kaagana waa la daba dhigayaa halka bismi haddaad tiri allahuma salli calaa muxamedna ku dar marka taana daba dhig bay yihaahdeen untaa un istinaaska guud maahane wax gaara ma laha haddii aad tiraahdo war bismi illaahi inbaa soo aroortay nabigu lagu dhihi jiray meesha saliga nabigaa la diiday baa lagu dhihi saliga nabigaa diidan tahay ninkani nabiga lama maqashiin karo waxaan loo joogin baa mar walbaba dadka la galaa wa yuqacu yaqacu waxuu goynayaa wayaqaca ama waa an yaqaca inuu gooyaa sunaa alwdaaja kullahaa dhammaantood afartaba inuu gooyo waa labadii xidid iyo labadii hunguri dhammaantood oo nabiga xadiidkiisina iska raaco kul maa afra awdaaja awdaajta wixii ka dhiijiye gooyo cun afartaba in la jaro sunna weyda wa an yanxara inuu gawrbireeyo alibila geelii qaa'imatan iyadoo taagan oo mucallaqatan lug kor xidhan waa in lu kor loo xidho daahirka qur-aanka wuxuu ahaa fadkuruu sma allahi calayha sawaab faidaa wajabat junuubuha fakuluu minha fadkuruu sma allahi calayha bisinkaa u qabta markaad geela diraynaysaan sawaabba iyadoo saddex ku taagan lugna kor loogu xihay labada lugood oo jeeniya hore mid baa kor loo xihaa markaasaa dhuunta inta lagaga dhufto lagaga dharbaaxo baa midig iyo bidix loogu kala jeexaa innaga intay fariisiyaan geeli oy xirwaha ka xirxiraan oy gafuurkana xarig kaga xiraan oy galaalla istaagaan oo isjibiyaan baa lagu leeyahay markaa gawrac markaasuu iba kolka saaday dhahnaa carari laakiin waaga hor iyadoo taagan baa saa loo bilayaa reergeela nimanka yaqaana sunnada geela belberayntiisu waa saas annaxru baa sunna ah ladabxu maxriga waxaa la yidhahdaa halkaa dhuunta duleesha inta lagaga dharbaaxo waranka ama bilaabaha lagaga dharbaaxo weyn in labada dhinac saal iyo saal lagu kala gooyaa la yihahdaa gawracna halkaa dhuunta kore ee hunguriga hore ah in laga bireeyaa la yidhaahdaa loodiyo ariga waxaa sunnaha in la gawraco geelana waxaa sunnaha in la dhuun dhabo halkaa dhuunta lagaga dhufto saasaa sunnaha waa an yanxara ibila geela inuu dhuun dhabo qaa'imatan iyada oo taagan mucallaqatan lugaar loo i kor loo xihay in kor loo xidho saasaa sunaa oo wayadbaxa uu gawraco maa cadaahaa geela waxaan ahayn mudtajicatan iyadoo jiifta calaa janbiha alaysari dhinaca biixidaah nabig alay slaam waxaa sugan markii uu xoolaha qalayay ariga neef wan uu soo qabto fa faabjacahu uma dabaxahu baan ihahda wuu seexiyey kadibna waa gawracay halkaa waxaa laga gartay lodana lafdu dabxi bay riwaayaatku ka cabireen geelana lafdu naxri bay ka cabireen macnahooduna waa kala duwanya dhinaca bidixi waxaa loogu jeedinayaabay bay yihaahdeen qiblada ujeedinteeday u sahlan tahay walaa yaksiru ma jebinayo cunuqahaa luqunteeda walaa yaslaquhaa haragana ka bixin maayo xataa tamuuta ilaa ay dhimato waayo xadiidkii waa kii ahaa falyurix dabiixatahu ha u raaxeeyo inaad qoorta si jebisaaye ama gadaal ka soo gowracdaaye ziyaadatu alamin wa cadaabin weeye lama ogola inaad haragga ka bixiso iyadoo weli nooloo dareemaysana iyadana lama ogola intuu ka dhimanaya naftu ka baxaysa inaad usugtaa lagaa rabaa wayushtaratu waxaa shardiga allaa yarfaca yadahu gacantiisa kor inuusan u qaadin fii afnaai dabxi inta gawraca uu wado inta aada birta ku hayso kor gacanta ha uga qaadin ilaa aada intii la rabay gooyiso fain rafacaha hadduu qaado qabla tamaami qaطci اxulquumi wاlmariyi labada hungoy intuusan goynin haddii uu kor u qaado uma qaacahaa kadib intuu ku soo noqdo gooyo lam taxil lama banaana maxaa sababa waxay waxaa inaad gawracdo gawracaagan aada dhammaystirtaa lagaa rabay dhexda markaad kaga soo tagtay waxaad dhici karta naftu inay kasii baxdo isagoon weli sidii la rabay u gawracnayn markaa maytatan bakti uu noqdo haddii la kala garan waayey oy aada u dhici karto inaad isagoo nool kusoo gaartay iyo isagoo noolina inaad kusoo gaartayna wax asalkiisu xaraam ahaa ida shtabaha xaruma halkaasay maraya buqaalin waa ama qaybtii labaad buu soo galaye maa lam yakun maqduura dabxi kii la gawracaan la awoodin ilan waxaan soo niri wuxuu yihi wamaa qudira calaa dabxi wixii lahayeen la gawrici kara la gelay wixii markaba duurkaa joogeedan qabanba karin maxaa lagu samayn faxayu asaabahu sahmu falaadii ama xabadii la galay meeshay ka gaartaba aw iljaarixatu tii wax qabanaysa almucallamatu la tababaray ay iyo waxaad ku ugaalsanaysee tababartay ama shimbiro ahaa ama xayawaan kala ahaa oo famaata wuu dhinto qabla اqudrati intaadan awoodeed inaad awoodin calaa dabci gawriciisa xalla waa xalaalya idaa arsalahu haddii uu dira basiiru nin indhaqaba oo taxilu dakaatuhu gawriciisu ay banaan tahay walam yamuti saydu ugaaduna aynan dhimanin bifiqari sahmi wixii lagu gamay culayskiisa aynan u dhimanin bal bixaddihi afkiisa ka dhiijiyeegala ay u dhimato walaa akalat iljaarixatu jaarixadii xayawaankii lagu ugaadhsanayeyna aynan cunin minhu min asaydi ugaa dhisheen waxba aynan ka cunin halkan mualifku raxima allahu tacaala wuxuu ku yihi hadday ugaadh iyo wax cararay oo lamida ay tahay oo aanan gaari karin ood markaa ama shimbir ku ugaadhsanaysay baad ka dabadirtay ilaan shimbiraha gorgorka iyo haddii la tababaro xayawaankan yareerkee sagaalad iyo bakaylaha iyo koob shaah ka banmaayaan waa ka adagyi intuu hawada galo oo saa isu soo daayay inuu iyada dhan qabto waxba kuma aha oo kor intuu la aado uu soo daayo ay wareerto intuu hawadaa la tago oo uu ka soo daayo ee dhexdaba nafta kaga soo baxdaa dhici karta wax dhici kara bahalkan aragteen intuu hawada iska soo gabo sidii diyaarad miiga aada moodeyso markuu dhulka soo gelayo ee maska intuu qabto hawada la aadaya dabaduu qabanayaa uu lalminayaa masaskana haddii la lalmiyo dabada kore la qabto isma ma jeeri karo hawada markuu geeyuu soo daynaya meel fog dhexduu kaga daba imanaya baalkii oo wareeray wuu qabanaya waa celinaya hawadu geenaya dhowr jeer baa laga yaaba dhexda ka qabto soo celiya sii daaya soo celiya baalkiiba intii dhexdeeda nafta kaga baxday baalkiiba nafta ka baxday waa dilay xayawaanka yararkaana saas waa ku sameeya ama shimbir baad u dirsatoos kuusoo qabtay ama xayawaan yar yar u dirsatay ama ayba baad ku ugaarsan jirtay aad tababartay iyo wixii lamida ugaadhii baad u dirtay way qabteen laba mid weeye ma ka soo gaadhi kartay ma ka soo gaadhay isagoo nool haddaad isagoo nool soo gaarto waa inaad gawracdaa haddii isagoo dhintay aada soo gaartana qabashadii ama xabadii ku dhacday iyo fallaadii baa gawrac u ah ama luga kaga dhacdo ama madaxa kaga dhacdo ama calada kaga dhacdo isku mid wey wixii la lahaa dhuntan hala gawriciyo halkan hala gooyo iyo labahu guri hala gooyo cinda alcajzi tasqutu waxaan waa shari aslana shuruuطu fi shariicati haddii qofku cajizo kari waaye way ka baxdaa meesha soomaalia ahaarada qofkii biyo waaye way ka bixi meesha qofkii satrulcawda salaadii laga dhigay sharti hadduuba wuxuu xirto waayo salaadii way ka asixi waxa laala waxa shuruuda haddaad awoodi weydo saqaat tanna waa min ashuruud iyo haddaan la awoodin saqaat nabigeena sal alah alay wasalam wuxuu yihi wamaa shidta biqawsika qaantada waa fallaadii booskeedi hadda rasaastii iyo fargadii baa gashay halkii fallaada la qaban jiray fargad baa la tuujiya hadda waxaad ku ubaarsato fadakarta sma allaahi fakun bisinkana aada u qabato cun wamaa shidta bikalbika almucallami eygaagii aad laydidee tababartay waxaad ku baarsatana fadakarta sma allaahi fakun halkan waxaa shari a ah marka inuu waxaan ku ugaadhsanaysa xayawaan hadduu yahay inuu adigu aada dirtay tababaran yahay hadduusan tababarayn ama adu aadan dirin wuu qabtay la ysagama cuni karo shuruud baa ku xidhan haddaba markii sidaas neefkii ku dhintay la cunayo shuruud baa ku xidhan kow idaa arsalahu waa hadduu yahay qofka diray basirun qof indha qaba indhool hallaadna ma gani karo waxbuu gawrici karaa gacan ku hayo laakiin fallaan ogana xagee ogana waxaa muuqata qasad xayawaankan uula qasdayba suuragal maaha adanin indhoolihi xayawaan iyo ogaan intuu qor iyo xabad qaata ma toogan karo ayna ma diri karo diritaanka waxaa ka horeeya inaad aragtood ku dirta soo maa damaba arkeen muxuu diri allahuma disay soomaalidu halfadhiga u samaysteen inaad dhihi ma aqaano saddexda issoo raacday dheheen nin indhooda ah, iyo mid dhagooda iyo mid lubada issoo raacay dhalashadaas kii dhagoolkaa yimid indhawaaq baa yeeli kii indhawaolkaana wakaa waan arkaa bu yii kii lubadaana aan boodman qabana bu yii marka sidaas oo kaleeto mustaxiilaadka wey tamhiil bilmustaxiilaat nin indhood ah waadan waxaa la yihi idaa arsalta haddaad dirto ninka waxaa maaraya muxuu jiraa waxaa muuqata nin indhoona ah, ay wato wax qabtay ayna isagaa isdire fallaaqana wuu iska gara oo gaala ku dhacday ahayde wax qasad ah kama soo asixi karo saas darteed qof qaasida ah oo waxaan diray ama joogtay waa in la helaa waa inuu yahay shardi marka taxilu dakaatuhu gawriciisuu banaan yahay baa la yihi murtad iyo majuus iyo caabidu wasanin hadday uga toogtaan ama ay dirsadaan ku gawracay baabaan la ogolayn kanuu diray iska badaaysayana warkiisa lama ogola shardiga saddexaad walam yamut isaydu biiqali sahli bal bixaddi waa inaynan fallaadha culayskeedu dilin ee afkeedu uu ku dhacaa xayawaanka taa kuma jira shardiga lama qabo aydi intuu qabto hadduu dusha kaga fadhiisto oy saa ugu dhimatahay waa la ogolyahay laakiin fallaar baad gantay kumaba dhicina dhinac dhinacbay ugu dhacday walmawquudatu wey walidaalika nabigeena calayh isalaatu wasalaam waxaa ka sugan wuxuu yihi waxaad ku asiibto markuu ka hadlayay idaa asaaba bixaddihi fakul af af ugu dhaacun waidaa asaaba bicardihim dhinac dhinac haddii ugu dhacana falaa taakula cunin waayo fallaadii xooga badnayd dhinac dhinac hadday ugu dhacdo burkii aad ku dhufatay waxba kama duwana wlmawquudatu baabkeedii bay gelitii qoolka lagu dilay walaa akalat waa inayna cunin aljaarixatu xayawaankii lagu ugaarsanayay minhu min asayd shaan waxba inayna ka cunin haddii intuu qabto uu sii cuno adig kuuma qabana isagaa qabsaday min adig ku maqnaa maaha shardigana xayawaanaadku gaar ku yahayo de alaaiya xabadi miyay cuni ugaadha walidaalika nabigu alayh salaatu wasalaam wuxuu yihi wain akala falaa takul fainamaa amsaka calaa nafsi hadduu sii cuno wax ka cun ha cunin waayo isagaa qabsaday bui hal xaalay culamadu ka soo reebeen hadduu aada u gaajaysnaa adiguna aan aada uga dhahay way nafi qabata fain maata hadduu dhinto marka muxtarazaadku waa kuwa biiqali jaarixati jaarixadii xayawaankii aada dirtay ee tababartay baad aada dirtay culayskiisaoo dusha kaga fadhiistoo ku dhintay xalla waa xalaal xayawaanka culayskiisa waa loogolyahay wain asaabahu sahm fallaadhi hadday ku dhacdo xabad baad ku dhufatay iyadoo dhaawacay kaa carartay fawaqaca fii maain biyu ku dhacay baalkii biyuu ku dhacay ugaadii caradaysa dhaawac ahayd baa biyo daftir way ku dhibatay aw calaa jabalin ama buur iyo derbi bay derdertay uma taraddaa minhu uu ka soo dhacay buur bay kasfushay oo ku carartay bay ka soo dhacday famaata waa dhintay aw aaba canhu ama wuu ka kaka libdhay uu ka tegey bacda an jurixa markuu dhaawacay kadib uma wajadahu mayitan isagoo bakti weelay lam yaxila ma banaana labada hore waa sax tanlaba laakiin waa daciif asalku waxaa u ah nabigu calayh salaatu wasalaam xadiidkii cadi ibni xaatim wuxuu ku yihi wain waqaca fi lmaai falaa takul sababto ma ogid ma nabarkii aad ku dhufatay buu u dhintay mise biyahanuu ku dhacay buu u dhintay ama qayb ka qaatay haddii wax kalaba qayb ka qaatana maba taaban karti oo nabiga abusaclaab alkhushani baa weydiiyey haddaan ay dirsado oo ugaadh aan u isaga iyo ay kaloo wada qabtay oo waxa leeyahay meeluu ka yimid aanaan garanaynin maxaan sameeyaa falaadkaa ku guuri inamaa adugu waxaa dirtay aygaaga kan kala maadan dirin ishtibaah baa yimid kee baa diray asalku muxuu ahaa taxriim buu ahaa xaraamtii gaarsii biyuu ku dhacay buur buu ka soo dhacay ma tanuu u dhintay dhaawacaagi mise tanuu u dhintay waa la kala garan waaye asalku muxuu ahaa dabaaixda ataxriim xaaraam wey cinda ijtibaaci halkaa wada mari laakin aw qaaba canhu bacda an julixa uma wajadahu mayitan lam yaxila qaybtan dambe daciif wey qayb daciifa wey laakin waxaa asaxa haddii aad aragta isagoo qurmay waayo hilib qurmay in la cuna lama ogola laba maalmood saddex maalmood kadib basaad u raad qaadaysa eed u daba socotay baa gabalku kaa dhacay waad ka galbatay berri baad daba gashay maalin dambe halka isagoo qurmayoo daqsigu mawl guduleya hadu timi reerkiisaa usoo haysay looma dhawaan karo waydaa nadda hadduu duurgaloobo ama waraagoobo baciiru neef geliya wanaxwa lamida ah. watacadara radduhu in la soo celiyo oo la qabta ay adkaato ay suurageli weydo aw taradaa ama uu ku dhaco fii bi'rin ceel watacadala ay suurageli weyday ikhraajuhu in laga soo saaro waa laba suuro midna ceel ceelkuuba madax madaxu u dhacay oo meel laga soo saaro laga bireeyo male midnaba oo wanaago duurkaasoo galaba caryaa qabtaa la yihi ama yaa u dhawaadaba faramaahu wuxuu ku ganay bixadiidatin bir ama xabad ama fallaad fii ayi mawdicin kaana meel kastoo ay ahaata min badani jidkiisa kamida oo famaata uu dhinto xalla xalaal wey fii xukmi saydi buu qaadanayaa nabiga xilligiisa alayh salaatu wasalaam baa geel iyo ari bay haniimo usoo heleen neef geeli kamidun baa big iska yidhi oo cararay wax qabtaa la waayay markii laga raray ninun baa gees u baxay intuu fallaan ula baxay buu nab u dhaji qalaf baa dhacay nabcase markii loo keenay wuxuu yihi ina lihaadihi bahaa'imi awaabida ka awaabid xoolaha la dhaqdo waxay leeyihiin kuwa duurjoogooba oo baraabooba oo dadka ka carara sida sida xayawaankii duurjoogtahay oo kale famaa facala mina haakada sidan oo kale wixii sameeya fafcalu bihi haakada sidaa fallaada loogu xanibay nab uga siiya ma alabakum mina fasnacuu bihi haakada wixii aad si kale u qaban weydaan sidaasoo kaleetu yeela cinda alcaji way dhacday sidii ugaadhi axkaamteedii baa la faajinaya intaas waa wuxuu ku dhameeyey kitaabu dabaa'ish abwaabu nadri waa in yar oo koobane baynu ku daraynaa baabu nadri nadarku waa qof isagu isku waajibiyey oo rabbi sharad la galay ama sharad aan la gelin laba siiquu nadarka ku yimaadaa saan arki doona laakiin sideedaba nadar in la galaaye waa karaahiyo sharciga kuma fiicno waa laga fiican yahay walidaalika nabigu wuxuu yihi xadiidkii imaamu bukhaari iyo muslim wariyeel cabdillahi bni cumar radi allahu canhuma waardaahuma ibni cumar wuxuu nahaa rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama can nadri nadarka dadka waa ka reebay wa qaala laa ya'tii bikayrin wainamaa yustakraju bihi min albaqiil khayr ma keena nadare waxna ma soo dedejiya qadarna ma bedele qofba khayroo si kala wax ku bixin waayey unbaa qalbigiisa lagu tuuraa wixii oo usoo dhodhow nadar baa geshta daraq buu yidhaahdaa wixii baa la helaa wuxuusan bixiyeen baa laga qaadaa sidaa inay tahay xadiid kaloo abu hureyre oo saxiixeyn ka ah fasiray oo nabigu wuxuu leeyahay ina nadra laa yuqaribu min ibni aadama shaya nadarku ibni aadam waxba uma soo dhaweeyo lam yakun qadarahu llahu lah ilahay uusan qadarin walakina anadra yuwaafiqu lqadar nadarku qadar buu waafaqaa fayakruju bidalika min albakiili maa lam yakun yuriidu an yukrija wuxuusan bixin rabin baa bakaylka lagaga soo saara ha asaxo laakiin nadarka sidiisaba waa laga fiican yahay waxay astaan u tahay inaanan cibaadaadkan iyo khayraadkan aad dayaar u ahayn inaad wax iibsato maahan taa masalada kooaad saa darteed nadarka ku degdegina marka labaad haddii nadarku dhaco waa min jinsi اcibaadaati waajibna weeyo ilaahay asaalatan kuguma waajibine adaa isku waajibinaya saa darteed laa yaصixu nadru ma asaxo ilaa min muslimi mukalafin qof muslim ah oo mukalaf ah buu ku waajibaa buu ka asaxaa sababto waa wax isku waajibin diwaanan cibaado gaalku min ahli tacabudi maba ahaba kama asaxay sadi iyo majnuunna min ahli takliifi maba ahaba waxba kuma waajibin walidaalika nadarkii sunnu noqday maaha nadar baad gashay waa waajib ilmo sadiya mumayis bahan noqdee wax kuma waajibo intaa waxaad ka garatay waxuu labadan shari uga jeedo fii qurbatin buuna ku afsaxaa wax ilaahay loogu dhowaanayo oo cibaado ah waxaan qurbe iyo cibaado ahayn nadar kuma guntamo wax ma lagaa rabaa kkafaara ah waa inoo iman doontaa masaladaa iyadoo faahfaahsan asalka laakiin nadarku waxaanaad ku nadraysa inaad samayso waa min jinsi aacati wاlcibaadati wy nabig wuxuu yihi man nadara an yuiica allaha falyuic ninkii nadar ku gala ilaahay inuu aeeco ha aeeco waman nadara an yacsiya allaha falaa yacsi ninkii ku nadra ilahay inuu caasi caasi riwaayana waxay ahayd laa nadra fi macsiyat illah riwaayadka qaarkood waxay hahay inama nadru fi aaca aaca ilaahay loogu dhawaanayo wey intaa faahfaahsan oo ka badan cashirkana iman doontaa bilafdi erey iyo siiquuna ku asaxa nadarku wax camal ficil keliya ku asaxa maaha ficilku waa fulintii laakiin siiqabuu ku caqidmaa siiqadii waa laba qaybood nadr mucalaqa iyo nadar ayru mucalaqa wey nadarku mid shardi kuma xirna ilaahay waxaa iyo waxaa inaan sameeyo igu leeyahay haddaad dhahdo ilaahay waxaa u sameeyaan ballan uga qaaday xaalad iyo xosiin baad ku jirtay shardina kumaadan xirin kaa waxaa la yidhaahdaa nadarka aan mucallaqa ahayn midna waa inaad shardi ku xirtoo tiraahdo waxaa iyo waxaa haddii aan helo ilaahay saasaan u yeelaya haddii ilaahay caafiyo dadkaa i caafiyo waxaa isiiyo dadkaa ii soo daayo dhibaatadaa iga saaro sharkaa iga leexiyo qofkaasaa iga yeelo waxaad nacabayd ilaahay inuu ku gara mariyo kaa qaado ama waxaad jeceshahay ku siiyo shardiga haddaad xirtana annadru lmucallaq baa la yidhahdaa labadaba dhegeysa marka wahwa lafdigu lilaahi alaya kada ilahay waaa waaas igu leeyahay aw alaya kada ama waxaasaa waajib oon isku waajibiye wy fayalzamuhu waxaa ku waajibaya altyaanu bihi inuu la yimaado waayo qofkii nadra ha fuliyo nadarkiisa ha aeeca waa kii la yihi nabigana in badan baa la weydiiyey dad nadar gale oo geeriyooday ma ka gudnaa fadayn llahi xaqu biqadaai in la guda daynta ilahay baa mudan waman callaqa qofkii ku xira annadra nadarkii ku xira calaa shayin waxbuu ku xiray waa nadarkii mucalaqa faqaala wuxuu yihi in shafa allaahu mariidii qofka iga jiran haddii alla ii caafiya facalaya kadaa intaasaa waajib goon samaynayaa lazimahu lwafaau inuu oofiyaa waajib ku ah bima waxa uu isku laazimiye isku waajibiyey cinda shifaa'i markii loo caafiyo haddii qofkii ilaahay u caafiyo oo wixii uu shardigu qabsaday helo siduu u qabsadayna uu helo wixii uu waajibiye ballan qaaday baa laga doonayaa waa ballanaa rabbi ka qaaday subxaanahu watacaala waana nusuusta daahirkeeda say tilmaamaysa intaas waa nadarka caadiga ah. nadar aan qasab ahayn laakiin xanaaq geliyey baa jira waana ka inoogu badana inagu marar badan aan galno waman nadara ninkii nadra calaa wajhi lajaaji muran iyo walghadabi carab qaab cara iyo buran iyo dagaal ah buu ku dhashay faqaala wuxuu yihi in kallamtu zaydan ama kallamta zaydan hebel haddaan la hadlo ama qofkuu la hadlayo haddaad hebel la hadasho fa calaya kada intaasaa laygu leeyahay u fa huwa bilkhiyaari isagaa khiyaaru leh idaa kallamahu hadduu la hadlo bayna alwafaayi wixii uu ballan qaadee qurbadaha inuu uufiyo wa bayna kafaarati اlyamiini iyo kafaaratu lyamiin inuu guto qofkii wuxuu yihi haddaan la hadlo qofkaas waxaa iya waxaasaa waajiboo laygu leehay waa nadrulajaajka qofkii baad la hadashay ama kafaaratu yamiinkii baad aadi ila nadarka iyo yamiinta kafaaradooda wax badan baa ka dhexeeya aan tilmaami doone ama wixii adugu aad isku waajibisay baad samayn marar badan baa dhacda hebel haddaan la hadlo intaas waxaa iyo waxaasan samayn waxaad rabtaa in aadan la hadlin hadhowna hadalkii waxaa laga yaabaa inaad adoo la hadlayis aragto ama caradii markay kaa baamadan kaa maaransiin weydo sheekhow qiim ii raad san yeela wax maalin kastana soo maro kaa nadru lajaaji walgadab baa la yidhahdaa maxaa shabahda alaaqu lajaaji walgadab alaaqan carada iyo muranka guriga haddaad ka baxda waad furan tahay la yidhahdo ma min hada baabi mukhayar baabu kafaarati yamiin ba mise min baabi alaaqi mucalaqi buu geli abaabu alaaq baan ugu tegi doonaa insha allahu tacaala fain nadara hadduu nadro alxaja xaj inuu aada raakiban isagoo gaadiid saaran oo fa maashiyan lug buu ku xajiyo ku bedeshay aw nadara alxaja maashiyan ama lug inuu ku xajiyo u nadray fa raakiban gaadiid buu raacay oo ku xajiyey ajzaahu waa gudayaa wa calayhi damun dhiig baa laga rabaa halkan mas'aladan nadru baa la yihahdaa nadarkii qurbatun inuu yahay saddex qaybood buu mid noqdaa nadar waxaanaad ku nadartay inaad samaynayso imaa aaca iyo cibaado inuu yahay soom salaad xaj cumro sadaqo iyo wixii lamida ah. waa min jinsi aacaadoo falyuichu wey waa inaad qaybna waa macaasi nadar waxaan ku galay inaan wax dilo inaan xoola dhaco inaanan dayn bixinin nadru macsiya weeye laa wafaaa linadrin fii macsiyati illaahi inaad fulisa ma banaana waxaa jira nadru mubaaxi waxyaaba mubaaxaada oon asalkooduba min jinsi aacati wlcibaada kamid ahayn haddaad ku nadarto laa yajibu lwafaa lama fulinayo laakiin kafaaraad gudaysaa waxaad ku nadartay inaad taagnaato taagnida min cibaada inaan aamuso oo aan hadlin cibaada maaha xaj baad u socotaa inaad gaadiid raacdi inaad lugayso lugayntu bixaddi daatiha cibaada maaha ilaahay oo in la lugayo lagu caabudayo ma jirto gaadiid in la saaraada lagu caabudana ma jirto waa min jinsi mubaaxaat walidaalika nabigeena calayh salaatu wasalaam waxaa ka sugan gabadh baa waxay nadartay inay xajido iyadoo lugaynaysa nabigaa loo yimi alayh salatu asalaam meeshana madiina laga soo tegaya la joogaa makiya madiinana ilaa afar boqol iyo labaatan kilomitr oo dhagax iyo buuro iyo saxraa wey markaasaa rasuulka ilaahi gabadhan saadkayd nadartee ka waran wuxuu hi in allaha laa yasnacu bishaqaai uktika shay-an walaashaa dhib iyo rafaad ka soo gaaray lugaynta ilahay agtiisa waba kama waba cibaadana u noqon mayso waa la lugeeyey iyo lug lagu rafaadayna bixaddi daatiha ah, cibaado maaha faltar falta falta xuja waltarkab xajkana ha aada gaadidna hafusha laakiin waltuhdi hadiyatan neefnaa gawraca alayhi damu taway maalina nabi isagoo khudbaynaya baa meeshii dadkii wada dalaalintii fadhiyey buu nin afka isku haysto oo gafuulka tuurayo halkaa qoraxda qorax taagan buu arkay war ninkan muxuu ahaa waxaa la yidhi abu israa'iil baa la yidhaahdaayo wuxuu ku nadray an yaquuma fi shamsi walaa yatakalama wayasuuma taagni oo weliba qorax ah oo uusan dan la hadlaynin iyo soom afartaasuu nadray wuxuu ihi kuruuhu falyajlis ha iska fadhiisto walyastadilla hooskana ha tago walyatakallama ha hadlo walyutima sawma soonka ha dhamaystiro soonku waa min jinsi cibaadaat wa taaco wey inta kale laakiin banaan aan taagnaaniyo qorax baan istaajiniyo hadli maayo afkaan qabsana jinsi cibaadaat maaha haddaan iska aamusnaanayso asukuutu salaamatu qoraxda haddaad waxoogay qabo kugu jira isaga saarayso waa ka dhib ma laha laakiin qorax ilaahay laguma caabudo aamusna laguma caabudo istaagnina laguma caabudo sawmse waa lagu caabudaa walyutima sawmahu kuwii kale xadiidkaas kafaaraha guta ma dhihin laakiin xadiidkaa qofkaa faltaxuja waltarkab waltuhdi hadiyatan baa laga qaatay oo lagu qayday bay yihahdeen waxaa soo haray nadr maciya in nadara maciyatan xukunkiisu muxuu noqonayaa waxaan leenahay kafa ma gudo ma fulin karo laakiin nadarkii kafaara gudo kafaaratu yamiin uu bixinaya walidalika nabigeena ala slam waxaa ka sugan laa nadra fi macصiyatin wa kafaaratuhu kafaaratu yamiini macsiya lama nadro kafaaradiisuna yamiin weeye mana fulinaysid laakiin waxaad samaysay kafaara gud baad samaynaysaa wain nadara lmudiya inuu aada hadii uu ku nadray ila lkacbati kacbada tago aw masjid almadiinati uu tago aw ilaqsaa masjid laqsaa uu tago lazimahu dalika waa ku waajib laakiin masaajida kale kan haddaad ku nadarto kaa kuugu dhawaa isaga ictikaaf kacbada inaad aado ku cumraysato ama kuwaa kusoo ictikaafto ama kusoo tukataad nadartay waa saddex cibaado loola qasdi kara walaa tushad rixaalu ila ilaa alaaata masaajid masjid اxaraam masjid اaqsa wamasjidi hada saddexdaa nabigaa yii waa loo safri karaa cibaadana waa loola qasdi karaa soo maa saxa nadru ilayha waa saxaya laakiin masaajidan kale haddii aad tidhaahdo waxba kugu waajibi maayo asma noon doontaa wayajibu waxaa waajib an yaqsida alkacbata inuu la qasdo bixajin aw cumratin kacba maxaa loo aadaa xaj iyo cumraa loo aadaa haddaad madeerto maka inaad aadayso waa xajan cumre inaad sii xidhato waay waa ko waayo asalka taasaa loo aadaa wa an yusaliya waa inuu tukada fii masjidi madinati aw ilaqsa aw yactakifa ama ku ictikaafo iyadana labadan baa loo aadaa dad iyaga aadaysana waan aado waan ag maray waan dhex maray ma aha masaajid waxaa loo aadaa cibaadaa loo aadaa cibaadada loo aadaya ictikaaf iyo salaa wey labadaa kanna xaj iyo cumraa loo aadaa wain nadara hadduu nado almudiya tegitaan inuu aado ilaa ayriha min almasaajidi masaajid kale masaajidka jaamica mooska inaad ku ictikaaftaad ku nadartay lam yalzamhu waajibku maaha masaajidka ugu dhow ku nadar waayo wax isdhaamaan malaa masaajidka kale mid midka kale fadli dhaama iyo mid midka kale wax dheer oo gaar loogu qasdaay ma jiro masaajid kastuu kaaga asixi ishtiraadkaagina laqwi wey waman nadara ninkii nadara sawma sanatin sanad inuu eh, soomayo sawma sanatin bicayniha sanadkan inaan soomo baa nadar ku galay bu wuu soomayaa lam yaqdi qadayn maayo ayaam alciidi wاtashriiqi waramadaana wa ayaam alxaydi wاnifaasi intaas ma qadayn karaysi yowm lciid kaaba asixi maayo ayaamu tashriiqna waa ayaamu ciidoo kaa asixi maayo waanaan soo marnay ayaamu alxaydi wanifaasina gabadhii kaba asixi maayo ayaamu ramadaanna ramadaan baa wad soomaysa ee soon labaad xagey ka gedi intaasi sharcigaaba awooddaada ka saaray wixii sharcigu awooddaada ka saarayna mukalaf uma tihin waman nadara salaata ninkii nadra salaad inuu tukadun buu nadray cadad ma sheegin lazimahu ragcataani laba ragcadood baa ku laazima waayo salaada waajibkaa nadarku waa salaa waajiba salaad waajibo laba ragcadood ka yar miyaa taqaanaa miyay jirtaa sunaa watarla laakiin sunno masaladu maaha salaad baad isku waajibisay inta salaad waajiba aynu naqaano shanta salaadood laba ragcadood baa u yar laba ragcadood baa tukan marka sawm baad isku waajibisay sawm maalin maalin cadadna maadan sheegin aqalu sawmi yawma wey maalin baad soomi aw citqan inuu addoon xoreeyuu ku nadray ajzaahu waxaa u ka gudi maa yaqacu calayhi ismu waxa laali wixii magacii addoon buu xoreeye la yidhaahdo baa kaa gudi addoonkaa xoreysa ama gaal ha noqdo ama musi ha noqdo ama rag ha noqdo ama dumar ha noqdo ama ha yaraado ama ha weynaado ama maciib ha noqdo ceeb leh ama yuusan noqonin ma yasbuqu calayhi ismu waana qaacidadii fiqiga shaaficiyada fuqaha badan qabaane alakdi biawaail asmaa lah biawaakhiriha la yihahdo weye halkaasaa caawala ku daynaynaayo waxaynu soo gaarnay kitaab lbeyc sal allahu waslam ala nabiyina mxamad wa sal